bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصaxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlah الcusaymiي غafar allah lah wlahm جamيعا بisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdالlah bn cmr bn اlcaas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh walih waslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasة usul xadiiث اlmuصطfى wالrasuul اmujtabى slى اllah عalyh wعlى alih وصaxbatihi أجmaciin liyafuuzuu bsacaadat اlcajl wاlآjil fahada huwa اlmajlis alhamis wاlhamsuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصاalixiin limaam الnawwi caleyh raxmat اllah fi leylat الاثnain الثalaaثiin min shahri muxaram cami alfin وarبcmiئة وثamanin وثalaثiin hijrat الmuصطفى slى اllah عalيه ali wsلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالجواد جدير مجلس كان ومجلسكii شhan iyo kontonaad xali waxaan sheegnay inuu yahay majlis konton iyo saddexaad kii ka horeeyey ayaa wuxuu ahaa kii konton iyo saddexaad marka majliska xali wuxuu ahaa majliska afar iyo kontonaad majliskan caaw waa majliska han iyo kontonaad ee majaalis dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam nawwi caleyh raxmat ullah kitaabkana waa kitaabkii aan ku jirnay oo ahaa waxyaabaha manhiga ah oo laiska nahiyey ayuu mxuu ahaa aan kusoo jirna weeyaan kitaab alumuur kitaabu alumuur almanhiyi canha baabkana waxaa weyan baabu taxriimi alghiiba waاlmru bixifdi اllisaan xadiidkana waa xadiid kun shan boqol iyo lix iyo labaatanaad wacan anasin radi allahu tacala waxaa laga wariy anas qaala wuxuu yidhi anas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam lamaa curija markii lii dheelmiyey bi aniga oo lii qaaday samada lii qaaday weeyaan marartu waxaan maray biqowmin qole ayaan maray lahum iyaga waayuu u sugnaaday adfaarun cidiye ayaa u sugnaaday cidiyahaas min nuxaasin nuxaas ayay ka samaysan tahay weyaan nuxaasta waxa weeyaan waa bir adag weeyaan nuxaasta caadiga ah waa bir adag weeyaan nuxaastaas cidiyaha ka samaysan yakhmishuuna waxay ku dildalaaciyaan oy ku xagtaan wujuuhahum wejiyaalkooda iyo wa suduurahum xabadkooda ay ku xagtaan way ciyaada bilah faqultu waxaan idhi man haaulaai kuwan waakuma waa kuwe yaa jibriilu jibriilow man haaulaai kuwan waa kuwe yaa jibriilu jibriilow qaala wuxuu yidhi ulaa'i kuwan alladiina waa kuwii ya'kuluuna cuni jireen luxuuma annaasi dadka hilibkooda oo wayaqacuuna ku dhici jireen fii acraadihim ardigooda iyo sharaftooda ku dhici jireen oo wax ka sheegi jireen kuwa iyaga weeyaan xadiidka abu daawuud ayaa wariyey waana xadiid saxiixa marka qofka muminiinta cirdigooda wax ka sheega oo ku dhaca maalinta qiyaama intaana la gaarin ka hor ayaa muxuu ahaa cadaabkaas lagu sii cadaabaa aakhira wax suga ayaana kasii daran ciyaadan bilah xadiidka kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad wacan abi hurayrata radia allahu tacala canhu anna rasul rsulka sal allahu aleh ali wslam qaal rasuulka alle wuxuu yidhi kullu lmuslimi muslim la arkan cala almuslimi muslimka kale oo kale xaraamun xaraam waxaa ka ah damuhu dhiiggiisa iyo wa cirduhu cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo nasabkiisa iyo wa maaluhu maalkiisa intaba xaaraan bay ka tahay weyaan qof kasta oo muslima qofki kale oo muslima waxaa ka xaaraana dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa inuu mxuu ahaa dhib u geysto weyaan dhiigiisa inuu daadiyo inuu cirdigiisa wax ka sheego inuu maalkiisa xaqla-aan ku qaato intaba waa ka xaaraan weyaan baab kalaan u gudubnay baabu taxriimi samaaci alhiibati xanta in la dhagaysto inay xaaraanta ayuu u baab yahay iyo wa amri man samica qofkii maqla oo la fara aybatan hiibatan hiibatan xan qofkii maqla muxaramatan ee xaaraam ah biraddiha in xanta ayada uu radiyo uu difaaca u diido walinkaari iyo inkaaritaan uu inkaaro inkiritaan uu inkiro calaa qaa'iliha qofkii ku dhawaaqay uu yidhaahdo khalad baad samaysay uu ku inkiro weeyaan fa in cajaza hadduu ka cajizo oo darinta ayada awoodi kari waayo aw lam yuqbal aanan laga aqbalin minhu xaggiisa oo wix waa faray xumaanta waa reebay wuu hadlay laakiin lagama dhegaysanin faaraqa qofka asaguu faaruqaya dalika almajlis majliska isaga oo la fadhiyo oo muminiinta cirdigooda iyo sharaftooda iyo lagu baabi'ina wuu faaruqayaa in amkanahu haddii ay u suura gasho weeyaan haddii ay suura gasho haddii ay suurageli weydo waa mushkilad basaad saarantaha oo kale diyaaradaad saaran tahay xabsi ciyaada billaah ayuu qofku ku jiraa wamaa ilaa daalika arrin muhiim ahood ka tegi karin ayaa meesha aad taallo oo daruuri inaad fadhido ah markaas waa baab kale laakiin waad nacaysaa qalbigaad ka nacaysaa marba haddii carabka lagaa dhegaysan waay wii aad sheegtay qalbigaad ka nacaysaa weyaan maraatibtii inkaarlmunkarka ayay soo gelaysaa man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadih xadiidka qaala allahu tacaala rabbigan wuxuu yidhi waidaa samicuu akhyaartii muminiintiia laga hadlayaa waidaa samicuu goorta ay maqlaan allaqwa hadalka baailka ah hadalka qabiixa oo xun markii ay maqlaan e acraduu way ka jeestaan canhu xaggiisa ay way ka tegayaan oo uma dheg ma ayadaa ka horraysa wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waaladiina akhyaartii muminiintii hum iyaga can iyo hadalka xun mucriduuna ka joosanayeen weyaan muminiin sifaadkooda ay ka tahay markay arkaan baail iyo hadal macno lahayn ay ka jeestaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina samca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kuwaas daylkood iyo dhammaantood kaana wuxuu ahaaday canhu xaggiisa mas midiska waxa weydiiye weyaan wixii aad maqashay wixii aad aragtay wixi aad qalbiga ku qabatay dhammaan waa laiska weydiin doona rabbilahi subxana wa tacala wa qaala alla wuxuu yidhi tacaala korhaye waidaa ra'ayta haddii aad aragta aladiina kuwii xuxumaa oo yahuuduuna ku dhex dabaalanayeen fii aayaatina aayaadkanaga ku dhex dabaalanayeen bitakdiibi iyo washaki beenin iyo shakin iyo ka hortag kuwii aayaadkanaga saa ugu dhex dabaalanaya markii aad aragto eh, fa acrid ka joosa canhum xaggooda ka joosa oo iskaga tag weeyaan xataa yahuuduu ilaa ay ka dabaashaan fii xadiiin war iyo oo hayrihi baailkaas iyo xumaantaas iyo takdiibka aanan ahayn ilaa ay ka galaan ka jeesa iskaga tag weeyaan waimaa yunsiyanaka hadduu ka hilmaansiiyo ashayaana shayaan hadduu ku hilmaamsiiyo falaa taqcud ha fariisanin bacda dikraa markaad xusuusato kadib maca alqowmi qola hala fariisan alaalimiina ee ilaahay subxana watacaala ulmiyey oo ulmi la imaaday aalimiin naftooda ulmiyey ilaahay subxaana watacaala wixii muxuu ahaa uu farayna fartoomi waay qolyaha aalimiinta ah oo naftooda dulmiyey hala fariisanin weeyaan iyo sideed iyo labaatanaad wacan abi darda waxaa laga wariyey can nabi nabigu wuxuu ka wariyay sal اllahu alيh ali waslm qaal nabigan wuxuu yidhi man radda qofkii ka difaaca oo ka celiyo can cirdi akhiihi qofkii walaalkii sharaftiisa ka celiyo radd allah alla ayaa ka celiyo can wejhi wejigiisa annaara naarta yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rabbi ayaa ka celiyo weyaan rawahu tirmidi qala xadiiun xasan xadidka wa xadiid saxiixa xasanna wuu udegi karaa martabada xusnigana wuu udegi karaa marka qofka muminka qofkii ardigiisa isagoo lagu xadgudbaa yidhahda maya bisa maa qulta waxaad sheegta wax sax ma ahan waa qaldan yihiin wanaagan ka naqaana ilahi subxana wa tacala maalinta qiyama naarta ayuu ka difaaca uu ka celiya weeyaan man radda qofkii ka difaaca can ardi akhihi walaalkiisa muxuu ah sharaftiisa difaaca oo ka celiya qofkii ku xadgudbaayey radda allahu allah ayaa ka difaaca can wejhi wejigiisa annaara naarta yowma alqiyamati maalinta qiyaamo xadiidka kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad wa an waxaa laga wariyay ibni maalikin radi allahu tacala canhu fii xadiiihi xadiidkiisa alطawiil ee aadku dheeraa almashhuuri aadkana loo yaqaanay alladii kaasoo taqadama kusoo hormaray fii baabi raja baab raja ayuu kusoo hormaray qaala wuxuu yidhi qaama nabiy nabiga ayaa istaagay sala allahu aleh waslm yusallii isagoo dukana faqaala wuxuu yidhi xadiidka wuxuu ahaa ninka la yidhaha ayaa ka dalbaday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu muxuu ahaa gurigiisa looga tukada kadibna markuu nabiga tagay alayh slat slaam gurigii xaafaddi waa loo soo baxay dadkii joogay ee usoo wada baxeen oo nabiga u yimaadeen alai slat slam markaasaa lais weydiiyey faqaala marka nabigu wuxuu yidhi alayh slat slam ayna malik ibnu dukhshum aw malik ibnu dukhshum nin muuqda oo la yaqaanayuu ahaa faqaala rajul nin baa wuxuu yidhi dalika ka isaga munaafiqun waa munaafiq laa yuxibu ma jecla allah la weyne walaa rasuulahu rasuulkiisana ma jecla faqaala nabiy nabig wuxuu yidhi sala allahu aleh waslem laa taqul hadhihin dalika arrinka isaga alaa taraahu miyaadan arkaynin qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah kelimada inuu ku dhawaa qiimaha badan sooma arkaysid yuriidu isagoo doonaa bidalika qowlka isaga iyo oraahda ayada ah allah wejga ilaahi subxana wa tacaala waina allaha laweyne qad xarama wuxuu ka xaram yeelay cala naar naar wuxuu ka man qaala qofkii yihahda laa ilaaha ila allah yabtaqii isagoo dalba bidalika arrinka isaga ah allah wejga ilahi subxana wa tacala muttafaqun calayh marka waa marka ninka wuxuu yidhi markuu ku dhawaaqu yidhi ninka munaafiqiinta ama waa munaafiq nabiga muxuu yidhi abadan arinkaasagaa dheh inuu yidhi wuu ka celi nabiga calaih slat slam wuu diiday wacitbaan bikasri lcayni almashhuur waxukiya damuha wabacdaha taaun muhanaatun min fowq uma baaun muwaxada wadukhshum bidami daal waiskaan alkha wadami ashiin dukhshu la yidhaahdo almucjamatayn nacam xadiid kun shan boqol iyo soddonaad wacan kacb ibni maalikin radi allahu tacala canhu fii xadiidihi xadiidkiisa alطawiil ee dheera qisadii tabuuk weeyaan dherarka badneed uu ka dibdhici jiray dullaankii fii qisati towbatihi towbadiisii waqad sabaqa wuxuu noogu soo hormaray fii baabi towba baabu towba noogu so hormaray kitaabka bilawgiisa weeyaane qaala wuxuu yidhi kacab qaala nabi nabig wuxuu yidhi sala allahu alay waslm wahuwa isagana jaalisan isagoo fadhiya fi lqowmi saxaabadii dhex fadhiya bitabuka tabuka iyagoo fadhiyo tabuk iyagoo dhex fadhiyo saxaabadii dhayagoo dhex fadhiya ayaa wuxuu yidhi maa facala kacbu bnu maalik kacab oo ina maalig ay muxuu sameeyey intuu jira maxaa ku dhacay maxaa ka halaabay muxuu nala socon waayey saasuu nabig yir a slam faqaala rajul nin wuxuu yidhi bani salima reer bani salima ka ah, yaa rasuul allah rasuulka allow xabasahu ninkaa waxaa xabisay oo celiyey burdaahu labadiisa hoosgunti ayaa celiyey labadiis maacuusood oo hoosuu ka xihanaya ayaa muxuu ahaa mashquuliyey ee wanadaru fiirfiirin u fiirfiiriya fii cudfayhi labadiis dhinac inuu fiirfiiriyo xaraga iyo muxuu ah isfiirin ayaa xabistay weeyaan faqaala lahu mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal ayaa wuxuu ku yidhi oo reer bani saliima ninka asaga ah oo hadalka ku hadlaana muxuu ahaa dadku ka dhashay ah bisa waxaa xumaa baas lahaaday oo aad u liidanaaday maa qulta waxaa tiri ayaa baas lahaaday wallaahi baan ku dhaaranay yaa rasuullahyow maa calimnaa ma ogin calayhi isaga dushiisa ilaa khayran khayr mooyn wax kale kuma ogin fasakata rasullah rasulka iska aamusay sala allahu aleh ali slam muttafaqun caleyh huna jaanibah dh wa wahuwa ishaaraة ilى acjaabihi binafsihi ishaar la ishaara weyaan inuu naftiisa la ajabisay oo naftiisa uu la cajabay ishaaro lagu ishaara weyaan wuxuu le ninkan xaraga iyo mxuu ahaa dharkii quruxsanaa u xirnaa iyo inuu fiirfiiriye ayaa mashquuliyey saas ayuu yidhi weyaan isna waxaa jawaab u noqotay bisa maa qulta saas ayaa weyaan marka qofka muminka haddii xumaan laga sheega arrinka in la sameey baabu bayaani maa shay caddayn la cadday ayuu baab yahay yubaaxu la baneeyey min alhiibati xanta xanta qayb bannaan ma jirta oo misaxanoo dhan waa balaayo walaa yakhtab bacdakum bacdan ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh miyay soo wada gelayaan mis qaar waxaa jira bannaan weeyaan hadal dheer oo marka bog iyo weliba muxuuaha ziyaado ah ayuu imaam nawowi caleh raxmat ullahi baa kaga hadlaya oon oo dhirar badan ayuu muxirka noo bilaabaya oo qiibadii ayaa wuxuu ka dhigayaa lix qaybood oo bannaan in qofka uu ku dhaqaaqo oo inta xaaraanta laga soo reeba qaybaha qaarna waxay leeyihiin eh, faqaraad ama qaybo sii hoos ayay leeyihiin weyaan marka aad loo fiiriya hal mar baa la mari waana yar adag marka aad loo tarkiiziya insha allahu tacala iclam waxaad ogaataa walaalkay muslimka ahu ana alghiibata xanta tubaaxu inay u bannaan tahay liqaradin dan saxiixin eefiyow oo saxiixa weeyaan sharciyin weliba sharci ah laa yumkinu aynan suuragal ahayn alwusuulu in la gaara ilayhi danta ayada ah oo sharciga ah oo saxiixa ah ilaa bihaa mxuu aha xantaas mooyaan si kale lagu gaari karin wa huwa sittatu asbaabin waa lix sabab wuxuu leey imaamka caleyh raxmat ullah waxaad ogaataa xanta inay inay xaaraan tahay inay khatar tahay inaad mufliska qofka yahay waxaasoo dhan waan soo marnay laakiin xaalada lix ah, inay jirta oo xanta qofka in la xanta ay bannaan tahay ayuu sheegay xantaas marka waxay ku bannaanaynaysaa saddex qayd qaydka koobaad waa inay dan tahay saxiixa oo fiyow tan labaad waa inay dan sharci tahay tan saddexaadna waa inay suuragal ahayn dantaas saxiixa oo sharciga in la gaaro ilaa in xanta lala imaada mooyane saddexdaas shari markii la helo ayay xanta bannaananaysa marka asbaabta wuxuu ka dhigay imaamka caleh raxmatullah lix sabab weyaan alawalu sababka koobaad altadalumu eed sheegasho oo qof laga eed sheegto weyaan fayajuusu waxaa bannaan lilmadluumi qofka la dulmiyey an yatadalama inuu eed sheegto ila sulطaani sulطaanka qofka madaxda u sheegto iyo walqaadi qofka qaadiga iyo wahayrihimaa iyaga wixii ka soo haray oo loo dan sheegan kara oo loo muxuu ahay ashtakoon kara miman duul iyo qof lahu isaga wilaayatun madaxnimo ay u suganta weeyaan jiif iyo wix la mida ah tusaale ahaan aw qudra amaba awood calaa insaafihi inuu muxuu ahaa u garsooro min daalimihi qofka dulmiyey fayaquulu uu yidhahdo dalamanii waxaa i dulmiyey oo igu gardarooday fulaanun hebel bikada arrinkaas igu gardarooday weyaan aani tan labaad sababka labaad oo isna bannaan xanta loo bannayna alisticaanatu kaalmaysasho la kaalmaysto ama kaalmo alab la kaalmo dalbo calaa tagyiiri ilmunkari qof munkar samayna inaad munkarka isaga badasho ood munkarka isaga muxuuaha baabi'iso inaad u kaalmo dalabto markay dhacaysa markaasoo kale waa la sheegi karaa xanti waa lala iman karaa waraddi alcaasi qofka caasiga in la radiyo ila asawaabi wanaagga loo soo celiyo ayadna ay bannaan weeyaan fayaquulu wuxuu markaas liman qof yarju uu rajayna qudratahu awooddiisa calaa isaalati lmunkar munkarka inuu zuuliya wuxuu leeyahay fulaanu hebel yacmalu kada waxaasoo xun ayuu samaynayaa mana joogo qofkii ee fajurhu ka reeb weeyaan arrinta ayada ka reeb ama waxa jooga haduu rabo fajurhu ka reeb weeyaan canhu xaggiisa ka reeb iyo wanaxwa dalika iyo wixii la mid weeyaan wayakuunu wuxuu aana maqsuuduhu qasadka uu leeyahayna altawasulu gaaritaan la gaaro ilaa isaalati lmunkari munkarka in la zuuliye in la gaaro ayuu rabaa weeyaan fain lam yaqsid hadduusan u qasdin oo munkarka in la zuuliye uusan u qasdin dalika arrinka isaga ah ood ula qasti maala ninka isaga kucebay kufasaxaar iyo wamaa ilaa dalika kaana wuxuu ahaadaa xanta iyada waxay hadalka isaga wuxuu noqdaa iyo xantaas xaraaman xaaraan bay ahaataa weyaan ahaaliu sababka saddexaad alstiftaau fatwa oo qofka in su'aal diineed aad weydiinayso sheikhaad u timid in muftia u timid waxaad leedahay wax fulaan wax fulaan iga warran alstifta su'aal diineed waxaa weyaan markii aad weydiinaysa fayaquulu markaa qofku u yidha lilmufti qofka muftiga wuxuu ku leeyahay dalamanii waxaa i dulmiyey abii aabbahay aa i dulmiyey ilmihii kale ayuu wax siiyey anna waxba i diiday tusaalahaan aw akhii ama walaalkay baa i dulmiyey aw zawjii haweenayd waxay leedahay xaaskayga ninkayga i dulmiyey ama ninka wuxuu leeyahay xaaskayga i dulmisay umana badna inta badan aw fulaanun ama hebel baa bikada waxa igu dulmiyey wamaa ariiqii iyo jidkayga muxuu yahay fi lkhalaasi minhu in arrinta yadaan ka takhalluso oon dulmiga asaga ka badbaado sidaan ugu bixi karana ii sheeg inta ayada ah qofka waa loo ogolya weyaan nacam saas ayada ah arrin la ogolya weyaan fi lkhalaasi inaan muxuuaha ka badbaado minhu iyo wa taxsiili xaqi xaqiga inaan ka helo iyo wa dafci ulmi dulmiga iska difaaco siday igu suuragal tahay naxw dali w la mid noocaas fahada kaasaytu jaaizu waa bannaan lilxaajati dan markii ay qabato oy dan timaado walaakin warka lagu laabaya alaxwada sida mxuu ahaa ah, ah, walaakin alaxwada sida ixtiyaadka uu ku jiro oo badbaadada iyo mxuu ahaa wanaagga aad ku sugan yahay iyo dadaalka ku sugan yahay walafdala sida fadli badan an yaquula qofku waa inuu yidhahda maa taquulu muftiyow aw shasin ama shasi qof aw zawjin amaba zawj iyo nin muxuu ahaa xaaskiisa ama xaas ama ha noqdo nin ama naag ha noqoto weyaan zawjka waa ninka kaana uu ahaaday min amrihi arrinkiisa kada waa kada oo wax dulmina oo saas yeela oo saas yeela ka warran fainahu maxaa yeelay yaxsulu bihi waxaa ku xasila algaradu ujeeddadii way ku xasishaa min hayri tacyiinin ayada oonan muxuu ahaa la dhihin hebel asagoo la dhihin wamaca dalika iyadoo talaalo qabo fatacyiinu in hebel la yidhaahdo jaaisun waa wax bannaan weeyaan jaa'izun waa wax bannaan kamaa sanadkuruhu sidaan sheegi doona fii xadiii hindin hind xadiikeeda siduu nooga imaan doonta weyaan radia allahu tacala an ardaha insha allahu tacala oo markii ay tiri abu sufyaan rajulun shaxiix abu sufyan waa nin baqiila ah. markii ay tiri nabiga waxba kuma inkirin sida ay ugu bixdaad unbuu nabigu u sheegay alayh slat slam alraabicu sababka afaraad taxdiiru lmuslimiina muslimiinta in lagaga diga min ashari shar lagaga digo iyo wanasiixatuhum iyo nasiixan loo naseexayo iyo wadalika arrinka asagana wuxuu ku dhacayaa min wujuuhin wajiyaalbu ku dhacaya qodobka lixaad afaraad oo ay ku bannaan tahay in xanta lala imaado muminiinta in looga diga sharta iyo nasiixa loo naseexaya markii qofka aad samayna xanta waa ku dhici kartaa weyaan oo arrinta dhibaato ma lahan arrinta ayada marka wajiyaal dhowra ay leedahay weyaan ilaa imaamku wuxuu sheegay saddex weji wejiga koobaad wa minha waxaa minha afar wejihuu sheegay imamka aleh raxmatullah minha waxaa ka mid ah, ah jarxu almajruuxiin jarxu almajruuxiin dadka dhaawacan in la dhaawaca dadka beenaalayaasha iyo dadka muxuu ahaa axaadiista nabiga alai slat sidii ay ahayd aanan mx u xambaari karin ama aan ku habboonayn in la dhaawaca oo la yidhaahda waa beenaala maalan ama la yidhahda waxba ma xifdin kara ama la yidhahda isku dardarsamay ama la yidhahdo xadiikiis lama qaadanayo amaba mxua iqa ma ah in la yidhahdo jarxu almajruuxiin dadka dhaawacan oo xagga muxadiiinta iyo ahluxadiidka xaggood majruuxiinta loo yaqaana in la dhaawaca oo mxu ceebtooda bannaanka lasoo dhiga ta ayada weeyaan jarxu almajruuxiina ku dhaawacan oo la dhaawaca oo min aruwaati ruwaada kamid dhaawac caadiga ah xabadda iyo wix lamid kaimah waa dhaawaca macnawiga weeyaan iwa shuhuud dadka markhaatida qof baa markhaati istaagay inaad tirada kar cadaalad maaha beenaalowa nacam wadalika arinka isaga jaaisun waa bannaan yahay biijmaci muslimiin muslimiinto dhan ijmac bay ku yihiin bal waajibun bal waajibun waa waajib lilxaajati dan haddii ay keento waajibuu noqona weyaan oo arrinta ayada loo baahan yahay waajibuu noqonaya wa minha waxaa ka mid a qodobka labaad oo afarta qodob ah, ka mid ah almushaawaratu showrdalab iyo latashi hadduu meesha yimaado weyaan almushaawara latashi fi musaaharati insaanin qof in lala xidhido haddii lagaala tashta aw mushaarakatihi amaba in qofka lala shirkoobo oo wax laisku darsado aw idaacihi in agtiisa wadiica iyo ammaano la dhigto aw mucaamalatihi ama in lala dhaqmo oo waxyaaba lisku muxuu lagula macaamuloodo aw hayra daalika ama wax intaas aanan ahayn qofka haddii aad kaala tashto inaad muxuu aha qofka ceebtiisii aad sheegto ay banaanta weeyaan aw mujaawarati in lala jiraamo nin hebel ka waran haddii aan la jiraam bismillah warkaan xaggeed ula jiraamaysaa muusiga ka yeera iyo mxuu ahaa naclada ka yeeraysa iyo qaylida iyo qub i qacda iyo mxuu afxumida iyo jiraan dhibka iyo wasaqda uu bannaanka soo dhiga inaad tirahdo ood sheegto waxba dhibaato ma lahan wax dhibaato ila haba yaraata ma lahan weyaan wayajibu waxaa waajiba cala almushaawari qofkii lala tashtay bifatxil waaw weeyaane waawda la kordhabi anlaa yufiya inuusan qarinin xaalahu xaalkiisa inuusan qarinin bal yadkur wuxuu sheegayaa almasaawi xumaanyaalka alatii taasoo fiihi asaga ku sugan ayuu sheegayaa biniyati nasiixa markuu sheegaana niyada wuxuu ku qabanaya nasiixa ee kuma qabanayo qofkaan ceebihiis bannaan ka so dhiga aduu ku qabta xaaladiis waa halawda weyaan oo nasiixada waa ka baxaysaa iyo mxuu ahaa arrinta bannaaneed waa ka baxaysaa weyaan wa minha qodobka saddexaad oo mutafaqihan qof arday ah xirow ah mutafaqih waa qofka xirowga ah ardayga ah idaa ra'aa hadduu arka mutafaqihan qof xirow ah oo yataradadu ku laablaabana ilaa mubtadicin qof ahlu bidca ku laablaabana aw faasiqin ama faasiq oo ya'huda ka qaadana canhu xaggiisa alcilma cilmiga ka qaadana wayaan nin sheekh ah oo cilmi yaqaano laakiin waa ahlu bidca ama waa sheekh cilmiga waa yaqaana laakiin waa faasiq wuxuu sheega iyo wuxuu ku dhaqma isma lahan nin khariban wa oo diin xun ardaygana waa xirow yaroo miskiin ah ama bidca oo waxuu faafinaya fikir xun nooc kastaba ahaadee ayuu faafinaya marka oo xun marka asaga ah way bannaantah weeyaan oo wakhaafa qofkan uu ka baqa an yatadarara inuu ku dhibaatoodo almutafaqihu xirowga bidalika arrinka isagaa ah, inuu ku dhibaatoodo oo diintiisa ay ku hallawdo fa calayhi dushiisa ayay ahaatay nasiixatuhu inuu u naseexaya bibayaani xaalihi qofkaas xaalkiisa inuu u caddaeyo ood yidhahdo war ninkaas ka jir waa ahlu bidca war iska jirkaas ha u tegin war ha ku logo'in diinla'aanuu ku dhigayaa mise inuu yidhaahdo ayaa waajibka ah weeyaan laakiin bishari an yaqsida anasiixa waa inaad laakiin nasiixa ula qasdo qalbigiiya meeshaan ya halkan weyaan meesha la maamula qalbigan waa inuu mxuu ahaa qasadka aad ugu sheegaysa qofkaa naceeb aad u qabta iyo tartan aad ku wada jirtaan iyo eh, sheekhnimadiisa mxu hoos u yardhigi baabkaas aynan ahayn oy tahay nasiixa lilahi walkitaabi walirasuuli waliamat lmuslimiin caammatihim nasiixa waa inay ahaato qalbigaas waa inuu muxuu ahaado ila alfawq ila allahi caza wajal lilah ay noqonin qofkaan iska rix la ta ayada maya bihari an yaqsida waa inuu qasda hari weeyaan bihari waxaa shari an yaqsida inuu qasda annasiixata nasiixa wahada warka isaga ah iyo arrintan oo mxuu aha qofka in la yidhahdo hebel waa ahlu bidca hebel waa faasiq hebel waa sidaas hebel waa inkaarqaba hebel la yidhaahdo oo culimmadii saas lagu tuura wa hada mima yuqladu yuqladu lagu qaldamo weyaan fiihi isaga oo khalad badan ad ka dhaca arrinta ayada khalad badan baa ka dhaca maxaa yeele qofkii wuxuu u muujinaa ummaddii qofkaas inuu xumaantiisa iyo fisqigiisa iyo bidcadiis ka diga ayuu u muujinaa laakiin qalbiga wax kala ku guntan iska riixiyo yuusan kugu soo bixin wamaa ilaa dalika taa khatar weya markaa laiska dhowro waqad yaxmilu inay ku xambaartaa laga yaaba almutakalima qofka mutakalimka bidalika alxasadu yaxmilu inuu ku xambaaro almutakalima qofka hadla bidalika arrinka isaga alxasadu xasad uu ku xambaaro ayaa laga yaabaa oo wayulabisu uu u dharhugiyo u shaarhugiya ashayaanu shayaanka calayhi dushiisa dalika arrinka isaga shayaanka uu muxuu ahaa shaar kale u xiro weyaan shaarkii xasadkii ayuu xirayaa shaar nasiixa khatar weyaan wayuhayaru waxaa la malagelinaa ilayhi isaga anahu isaga nasiixatu nasiixa falyutafaan ha loo dhug lahaado oo ha loo baraaruga lidalika arrinka asaga weeyaan wa minhaa qodobka afraad oo u dambeeya oo waxaa weeyaan muslimiinta in looga dega sharta oo loo naseexayo waxaa weeyaan qodobada hoos imaana ka mid ah an yakuuna lahu inuu ay u sugnaata wilaayatun madaxnimo ninku waa uul laa yaquumu biha uma istaagay calaa wajha wajigeedii sidii ay ahayd waa ninka madax meel baa loo dhiibay mas-uuliyadaad gacanta ku haya laakiin mas-uuliyaddii kama soo baxaya mas-uuliyaddi wuu dayacaya wakhtiga ma imaanaya taamka ma ilaalinaya shaqada ma kama bixi kara mana qaban kara mas-uuliyadda ma qaadi karo weyaan haye ima an laa yakuuna inuusan ahayn saalixan mid u suubada laha iyada aslan maba awoodi karaba waxaa laga dhiga waa la yidhi adiga karhanin wax qor kombyutarka maba yaqaanaba ma tusaale ahaan waima an yakuuna ama inuu ahaada faasiqan faasiq aw muafalan mid muxuu aha muafalah mid mooga ah qofka moogaha waxba aan aad aan u baraarugi karin xumaanta socota iyo wanaagga socda aan aad u kala saari karin inuu yahay iyo naxwa dalika iyo waxa wixii la too wayaan fayajib waxaa waajiba dikru dalika in la sheega liman baa loo sheegayaa lahu isaga alayhi dushiisa wilaayatun madaxnimo kula qofka isagoo mas-uulka ah qof ka weynaay oo asaga masuulka uulka ka ahaa ayaa la gaarsiina weyaan naam liman ayaa la gaarsiinaya lahu isaga caleyh dushiisa ay ahaat wilaayatun madaxnimo caamatun ee caam oo ka sarraysa weyaan liyuziilahu asaga inuu zuuliyo oo meeshii la dhaafiyo oo qof munaasiba la keena oo yuwalli uu muxuu ahay madax ka dhiga man yasluxu qof usubad subad arrinka asaga aw amaba yaclama qofkii mas-uulka saraha inuu ogaado dalika arinka isaga qofkan dacfigiisa iyo mxu qaabdaridiisa iyo awood la-aantiisa iyo mas-uuliyadda inuusan qaadin karin inuu ogaado minhu liyucaamilahu inuu kula tacaamula ood kula dhaqma bimuqtadaa xaalihi xaalkiis siduu keensana xaalkiis muxuu keensanayaa walaa yakhtara uusan ku kadsoomin oo shaqo weyn ood qaban karin aad u dhiibin wa an yasca inuu ka shaqeeya fi an yaxuahu cala istiqaamati inuu toosnaado oo hadduu faasiq ahaa hadduu muxuu ahaa shaqada sidai ayaheed u qabanaynin uu fisqiga si uga bixi lahaa u toosi lahaa uu ka shaqeeyo aw yastabdila bihi ama qof kale uu ku badashay marka intaas afartaa qodob marka waxay soo hoosgelayaan in muslimiinta waxaa weeyaan looga diga sharta iyo loo naseexeeyo qodobka shanaad ama sababka shanaad oo asbaabta keenaysa in eh, ay bannaanaato xanti an yakuuna inuu ahaado qofka mujaahiran mid banaanka la istaagay oo la jahra bifisqihi fisqiga la imaana aw bidcatihi bidcadiisa mid banaanka la imaada oo banaanka la taagan inuu noqdo kalmujaahiri qofka la jahra bishurbi khamri khamrada cabitaankeeda banaanka la istaaga weyaan isagoo meelaha yelyeloo dhacalarki igoo musaadarati annaas dadka inuu dhaca waa burcad banaanku la taagan ya weyaan wa ahdi lmaksi inuu muxuu ahaa dadka canshuurta xaaraanta ah uu dadka ka qaado banaanka la taagan iyo wa jibaayat maalka dadka ka ururintiisa ulman ulmi uga aruuriya weyaan iyo wa tawali alumuur arrimo inuu muxuu ahaa tawaliyo ood u istaaga albaailata ee baailka ah fayajuuzu markaa waxaa bannaan in lagu sheega bima shay lagu sheega yujaahiru bihi bannaanka ula taagan yahay weyaan wayaxrumu waxaa marka xaaraam ah dikruhu asaga in lagu sheega biayrihi mujaaharadaas waxyaaba bannanka loo istaaga hayrkiis oo meel cuyuubi ceebaha in lagu sheego tusaale ninka wuxuu la jahlayaa khamrada bannaanku khamrada ku cabaya laakiin gudaha ceebo kalead ku dadku khiyaamaya waxbuu samaynaya lakin wax qarsoon waa bannaanka lama soo istaagay markaas shayga mujaahirka ah ood la soo istaaga baad ku sheegaysaa weyaan laakiin waxyaabahan hooseod maxuu la dhuumana kuma sheegaysid nacam ilaa an yakuuna inay ahaato lijawaazihi bannaanaanta shayga aad qarsooday in la sheego bannaanaanteeda inay ahaato sababun sabab aakharu ee kala oo mima dakarnaahu qodobadii aan soo sheegnay ka mid ah, loo helo nacam ayadna waa sheegi sababihii aan soo sheegnay mid ka mid la helo oo banaynaysa midda u qarin inuu muxuu bannaanka lasoo dhiga ayadna waa lasoo dhigi taxdiirka ka mid ah dadka in looga digo shartiisii nacam asaadistan lixaada u dambayso atacriifu in lagu garto qofka haddiiba aan magacaas lagu sheegin maba la garan karaba koofaar ama bannaanays ayuu qofka leeyahay oon lagu garan karin ilaa taa iyada ceeb jiis oo kale iyo indhool iyo kii m madooba iyo kii saaha waxbaa lagu yaqaana qofka haddii waxaan lagu sheegin lama garan karo marka iyad waa banaantahay marka iyad waa bannaan tahay weyaan asdistan lixaad atariifu tacriif iyo ku garasho lagu garta weyaan oo dadka lagaga soca faida kaana hadduu ahad alinsaanu qofka macruufan mid lagu yaqaano bilaqabin naanays amaba koofaar lagu yaqaano kalacmashi kii indhaha yaryaraa ya kii indhaha yaryara amaba mxuuaha indha shimiq ahaa iw alacraji kii jiiska ahaa iw alasami kii dhagoolka ahaa iw alacma kii indhoolaha ahaa iw alaxwali kii ilwarayda lahaa iyo waayrihim arinta iyo hayrkood jaaza waxaa bannaan tacriifuhum bidalika arrinta ayada in lagu tacriifiye oo lagu sheega oo magac asaga dadka looga sheega waa bannaan tahay weyaan wayaxrum waxaa xaraam ah in lagu sii warka asagoo la sii oo laiska sheega calaa jihati attanaqusi jiha yasitaan in loo dhaha kii indhoolka ahaa kii muxuu ahaa lugtal ah in la yidhaha taas ayada weeyaan walow amkana haddii ay suuragal tahay tacriifuhu in lagu tacriifiyo oo lagu garto bihayri daalika arrinkaas hayrkiis kaana wlaa kaas ayaa habboon weeyaan kaana wuxuu ahda awlaa mid habboon fa haadihi tanayto sittatu asbaabin waa lix sabab dakarahaa ay sheegeen alculamaa culamada ay inteeda badana mujmcu alayhi waa ijma waa lisku raacsan yahay weyaan wadalaa'iluha delyaalkeeda min axaadiii aaiixati ee saxiixana mashhuuratu mid la yaqaano wyan famin dalik waxaa ka mid a ah. intaanan gaarin culimmada waxay ku jamciyeen lixda shay oo qiibada ku bannaan qora insha allah tacala lagu qoro meesha ku qorta lixda sabab oo qiibada iyo xanta ay ku bannaanaan karto laba bayd ayay ku jamciyeen laba bayd oo shicira ayay ku jamciyeen weyaan labada bayd maxay yihiin alqadxu laysa bikiibatin fi sittatin mutadallimin wamucarifin wamuxadirin wamujaahirin bilfisqi amata saa'ilun waman istacaana cala isaalati munkarin alqadxu duritaanka la duro ma qorteen yaa qoray lama qorin alqadxu laysa bikiibatin fi sittatin mutadallimin wamucarifin wamuxadirin wamujaahirin bilfisqi amata saa'ilun ma qorteen waa boobsiyaa haye qoro marka alqadxu laysa biiibatin alqadxu laysa biiibatin alqadxu laysa bikiibatin fii sittatin fii sittatin alqadxu laysa bikiibatin fii sittatin mutaallimin mutadallimin wa mucarifin mutaalimi wamuarifin wamuadirin wamuadirin wamuxadirin alqadxu laysa bigiibatin fii sittatin mutaalimi wamucarifin wamuxadirin beytka hore saasuu ku dhammaaday labadiis shari beytka labaad wamujaahirin bilfisqi amata saa'ilun wamujaahirin bilfisqi mujaahirin biاlfisqi amata saailu waman istacaana waman waa sharigii labaad waman istacaana alaa isaalati munkarin waman istacaana calaa isaalati munkarin idan macnaheeda waxaa weye alqadxu duritaanka la dura qofka muslimka ah laysa ma ahaanin biiibatin xan ma ahaanin fii sittatin lix qodob ama lix arimood haddii uu yahay mid ka mid ah xan ma ahaanin mutadallimin qof dulmi sheegana waa kii u horreeyey wa mucarifin qof qof caddayna oo sheega oo dad kale ka dhex saara weeyaan iyo ka digaa ahlubidca iyo ahlufisqi igoo mujaahirin mid la istaagay oo la jahra bilfisqi xumaanta ammata saailun wuxuu ku buuxsaday cafwan ammata halkaa waxaa ahaaday saa'ilun mid su'aala waa waa mustaftigii ammata halkaa waxaa ahaaday mid su'aala yacni waxaa weeyaan qofkii saa'ilka ahaa oo muftiga wax weydiinaya weeyaan iyo kan u dambeeya waman istacaana qofkii u kaalmaysto oo kaalmo dalbo calaa isaalati munkarin munkar zuulintiis weeyaan alqadxu laysa bikiibatin fii sittatin mutadalimin wamucarifin wamuxadirin wamujaahirin bilfisqi uma tasaa'ilun waman istacana calaa isaalati munkarin dhammaanna ikhwati ilkiraam waxaa muhiim ah markuu qofka ka hadla masaladan xanta ah inuu halkaas maamulo oo waxaad xantan u sheegayso od qofkan wax ugu sheegayso waa inuu ahaada lilaah wa min ajli illaah inay ahaato weyaan ilaahay dartiis iyo ilaahay mxuu ahay xaggiis iyo diinta alla mxuu aha u kaalmay inay ahaato oo qofkan ka aarguda dadka ku fadaaxay muxuu ah hoos ugu dhig ayna kaa noqonin haddii ay kaa noqoto xanta tii ugu xumeed ayay noqonaysaa maxaa yeelay laba dembi isku darsanaysaa marka ya laba dembi isku darsanaysaa weyaan ayb ma qorteen amata amata iyo miim iyo ta waliba ta marbuuta maaha waa ta tada dheereed weeyaan amata ayb xadiidka kun iyo an boqol iyo xaggeen joognaa iyo ko iyo soddon miya ko iyo soddon caaisho miya xadii kun an boqol iyo ko iyo soddon wacan caaishata radi allahu tacala canha ana rajula ninba ista'dana ka fasax weydiistay annabiya nabiga sala allahu aleh ali waslem faqaala nabigu wuxuu yidhi idanuu lahu idma bi'sa waxaa baas lahaaday oo xumaan badnaaday akhulcashiira walaal lala dhaqmo walaal lala dhaqmo ayaa kanaa ugu xumaan badnaaday u idman weeyaan muttafaqun caleyh ixtaja bihi wuxuu xujaystay albukhaari imam bukhaari fii jawaazi iibati ahli fasaad dadka ahlfasaadka in la xanto inay bannaan tahay iyo wariyab iyo meelaha shakiga iyo xumaanta dadka istaago xumaan wadayaasha ah ku ayaga in la xanto inay bannaan tahay ayuu imaam bukhaari u daliishaday xadiiskan weyaan xadiidka kun an boqol iyo laba iyo soddonaad wacanha umlmuminin xalawil caisha radi allahu tacala an arda qaalat waxay tihi qala rasul rasulka wuxuu yihi sala allah alay slam ma adunnu ma malaynaya ulaanan hebel uma malaynayo ulaanan hebel yacrifaani inay garanayaan labadooda min diinina diintana inay ka garanayaan hayan hay inay ka garanayaan uma malaynayo weyaan saasuu yidhi hebel iyo hebel diintaana wax ka yaqaanaan uma malaynayo nabiga ala sl slam yani munaafiqnimo ayuu malaha nabigan ala slam ku tuhmaya qaala lay bn sacdin wuxuu yidhi axadu ruwaati xadii xadiidkan rag wari ka mid ah haadaani rajulaani labada nin kaana waxay ahayn min almunaafiqiina munaafiqiinta ay ka mid ahaan weyaan raawiga saas ayuu marka ku fasira weyaan calayhi raxmat ullah kun shan iyo soddon iyo saddexaad can faatimata waxaa la wera binti qaysin radia allahu tacala canha qaalat ataytu nabiya nabigaan u imi sal slam faqultu waxaan idhi ina jahmin ninka abaa jahmi la iyo wa mucaawiyata mucaawiya labadaa nin khatabaanii inay guursadaan doonayaan faqala rasul lah wuxu yih sal slm ama mucaawiyatu mucaawiya miya fasluukun waa shiid shiid waa taqaanaa sooma waa shiiday yihahdan dhalinyarada sooma haye waa nin aqiir ah weyaan lacaglaan miskiin waa wax uu gacan ku haya lama arka shilinlaa weyaan shilin gacan kuma haya fasaluukum waa shiid laa maala lahu maal ma lahan weyaan wa ama abu jahmin abu jahmin miya falaa yadacu ma dhiga alcasa usha ma dhiga can caatiqihi dushiisa kama dhiga wyan saas ushu haystaa macnihiis waxaa weyaan dumarkuu garaxa weyaan waa nin dumar garac badan xoolo wuu haystaa wuu dhamaa mucaawiya laakiin isaga islaamahu dilaa dumarka ayuu garaaca waa imtixaan mogta lidalika nabigan wuxuu shegay ala sl dadka dumarka garaaca inay akhyaar ahin dadka dumarka garaaca akhyaar ma ahu yiri nabiga ala sl slam cumar iyo rag baa mxuu ahay nabiga u yimid ala sl slam markaasaa nabigan wuxuu waxay u sheegeen in dumarkii ay rag ku dhiiradeen oo raggan reer ansaareed oo ansaar joogay dumarka mxuu ahaa waa ka yara malaha baawar sarreeyeen oo aad dumarka oo aad bay ixtiraamkooda iyo dhaqaalahooda ku ficnaayeen raggan reer quraysheedna dumarka meel iska saareen oo dumarka mxuu ahay indhaha xataa uh, uma dhammayn karin arrinta ayadoo saas markaa imaadeen dumarkii reer muhaajiriin waxay ku daydeen dumarkii ansaareed raggii muhaajiriinta ahaa oo u bartay dumar ka dambeeyana arrinta nabiga kaga dawaden alai sl slam kadibna wuxuu idmay in dumarka la yaro edbiyo fadribuuhunna ayaa lagu yar dhaqmay subaxdiia marka guriga nabiga guryihii nabiga dhan waa lasoo buuxdhaafiyey xalay inta la wada qabtay dumarkii si fiican loogu macaystay marka dumarkii markii nabiga uh, loo sheegay markaasaa nabiga wuxuu yidhi kuwa iyaga oo dumarka garaac akhyaarteen ma akhyaar maaha akhyaar maaha lidalika dumarka garaacooda akhyaarnimo iyo wanaag kuma jiro weyaan in loo dul qaato unbaa la rabaa weyaan wa fii riwaayati limuslim wa ama abujahmi ninka abujahmi la yihahda miya fadaraabun mid garaac badina weyaan aad u garac linisaa haweenka garaac weyan wahuwa tafsiirun lidalika nabigeena wuxuu ka dhigay ceeb soo maaragtaan ceeb aan lagu guursanin uu nabiga ka dhigay alai slat slam maca dalika wuuna sheegay labada ninba ceeb buu ku sheegay oo ninkan wuxuu yidhi waa nin faqiir oo maba ku masruufi kara masruuflaana kugu dhacaysa ilan guurkii man istaaca minkum albaa'a falyatazawaj istidaacad ninkan gacoon kuma hayaba oo reerki ma dhaqi karo ninkaanna waa nin dumar garaac badan iska ilaali wayaan wa fii tafsiirin liriwaayatin laa yadacu alcasaa usha kama dhiga can caatiqihi qoortiis kama dhiga waqiila macnaahu kaiiru lasfaar mid safar badan weyaan laakiin macnaha hore oo garaaca ayaa waxaa weyaan aad u muuqda weyaan xadiidkan uu fasiraya lidaalika nabigan wuxuu kula taliyey inay guursata usama bni zayd usama bni zayd inay guursato ayuu nabiga kula taliy alah slat slam xadiid kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad wa can zayd bni arqami waxaa laga wari radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi zayd kharajna waan baxnay maca rasulila rsulka allaan la baxnay sal slm fii safarin safar baan kula baxnay asaaba annaasa dadka ay ku dhacday fiihi isaga shiddatun dhibaato bahi ayaa dhacday weeyaan fa qaala cabdullaahi bni ubay wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxaa idiin qoran ya laa tunfiqi sooma saas ayaa saxa yaquuluuna mxuu ahaa aayaddii ayaad qaybtii kala soo geliyey marka wuxuu dhahay faqaala cabdulahi bn ubay wuxuu dhahay laa tunfiquu ha biilina oo ha nafaqaynina calaa man duul korkood inda rasuul rasuulka alla agtiisa ahaaday cunto iyo raashiin iyo biil ha siinina xataa yanfaduu ilaa ay ka kala yeecaan ay ka kala cararaan gaajo ay meesha kala yeecaan weyaan wa qaala wuxuu yidhi lain rajacnaa haddii aan u laabanno ila almadiinati madiina ilahay baa ka qisooday abcan oo sheegay arrinta ayada mxuu ahaa sheegay ila in rajacna haddii aan u laabana ila almadiinati layukhrijanna wuu bixini uu bixini alcazu kan sharafta badan oo cabdulahi bin ubay gruubkiisa ku jeedaaye minha madiine xaggeed aladalla kan dulaysan nabi moxamed iyo wuxuu u jeedaa saxaabadii qaatalahu allah walacanahu faataytu zayd bn arama wuxuu leey marka ataytu waxaan u imid rasulah baan u imid sal slam faahbartu waan u sheegay bidalik ayaan u sheegay weeyaan oo arintii cabdulahi ibn ubay ku dhawaaqay iyaanu sheegay fa arsala nabigu u diray ilaa cabdilaahi ibn ubay buu qof u diray in la keeno waa la keenay marka faijtahada markaasuu ku dadaalay yamiinahu dhaartiisuu ku dadaalay aad inuu u dhaarta wallaahi bilaahi tallaahi maanan samayn waa been waa taqaana de qof muxuu ahay akeekama inkirtama maa facala inuusan samayn arrintaa iyada faqaala waxay yidhahdeen saxaabadii iyo dadkii waxay yidhahdeen kadaba zaydun zayd uu been sheegay rasuul allah buu uma sheegay sal slam dadkii de ninka haddii aad dhaartay ood waxaan arkay kamaraan odayna uu yahay marka zaydna wiil dhallinyaro u ahaa marka waxaa weeyaan inuu isagii ku been abuurtay ayaa warkii isla dhexmara weyaan munaafiqiintaba haba tarwiijiyeen oo warka asaga ha buumbuuniyeena weyaan fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsii naftayda waxaa ku dhacay mima warkii qaaloo ay yidhahdeen shiddatun culays nin haddii qof intuu war hadda halkaan kadibna qofku ka sheega uu toban jeer labaatan jeer dhaarto kadibna nabiga mxu qofkii eh, dhegaysanayna oo mas-uulka ahaana uu kaga aamusa dadkii marka wa qofkii ay u dareemayaan beenaale inuu yahay sooma aayad qur meesha eh, weli sooma degin arrintii marka culays iyo murug ay ugu noqotay weyaan shidda culays ayaan ka dareemay xataa anzla allahu ilaa rabbi ka soo dejiye subxana wa tacala tasdiiqii warkayga rumayntiisa idaa jaa'aka ay ka soo degto weeyaan uma intaa kadib dacaahum annabiyu nabiga ayaa u yeeray liyastakfira inuu dembidhaaf allo ah, weydiiye lahum ayaga fawallow way jeediyeen ruuusahum madaxyaalkooda way diideen weyaan muttafaqu caleyh xadiidkun shan boqol iyo shan iyo soddonaad can caishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tihi ummi lmuminiin qaalat hindun hinda waxay tidhi imra'atu abi sufyaan abi sufyaan muxuu ahaay xaaskiisii lilnabi nabi waxay ku tihi sal alla slam ina abaa sufyaana ninka abaa sufyaan yihahda rajulun waa nin oo shaxiixun bakhayla walaysa yucطinii ima siiyo maa xoolo ima siiyo iyo dhaqaalo iyo biil ima siiyo yakfini igu filan aniga iyo wawaladii caruurtayda ilaa maa ahadtu waxaan ka qaatay minhu xaggiisa wa huwa isagaan laa yaclamu isagoon ogeyn waan jeebsiibi wayan jeebka ayaan wixii ku jiray aan ka bixinaya qaalat waxay tihi qaala wuxuu yidhi nabigan alai sl slam khudii qaado maa qaada yakfiiki kugu filan iyo waladaka carruurtaada bilmacruufi si wanaagsanna ku qaada weeyaan muttafaqun calayh waa aragtaa marka gabadhan abu sufyaan oo saxaabi jaliil ah ayay waxay leedahay waa rajulun shaxiix soo xan maaha xan ka weyn maa jirta maslaxa ka ratimi arrintan reerka dhanana dumi ama gaaja loo dhimana daruuriyaadkaaba la xifdinayaaba naf ayaa go'aysa haddii xoolo la waayo saas weeyaan nacam xadiidka ama baabu taxriimi anamiima dadka in wada warka loo kala qaado xaaraannimada ayuu baab yahay weyaan baabu taxriimi anamiima dad dirdirka iyo warka dadka in loo kala qaado xaaraannimadeeda ayuu u baab yahay wahiya namiimadana naqlu hadalka oo muxuu loo rara loo kala qaado bayna annaasi dadka dhexdooda calaa wajhi alifsaadi wejhi fasaadinna loo qaado weyaan warkaa la kala qaadaya muhimaddana waxaa weeyaan in la yidhaahdo hebel ayaa warkaas ka sheegay muhimaddana maxay tahay in labadan qof ay isku dhacaan ayaa maqsuudka iyo muraadka u yahay weyaan waxaa mararka qaar noqon kara acmaalu lmuqafaliin dadka muqafaliinta ma taqaanaan dad waxaa jira uun aad ay u badnayn waxaa laga inuu yidhaahdo war sheegi dadka u kala qaada xitaa mararka qaar waxay ku dhacdaa dad baa isku dhici laba qof a isku dhacayaan markay labada qof isku dhacaan dadka qaar oo muxuu ah inay dadka islaaxiyaan u istaagaan waxaa dhici karta inaynan ahal u ahayn arrintayada ahal u dhacda in ay warkii sii xumeeyaanba kanuu u tegi markaasuu leeyahay saasuu hebel igi sheegay saasuu ii sheegay saasuu iga sheegay saasuu iga sheegay balaa waxaasuu igu sameeyey waakada ninkaana warkaas oo dhan oo isaga ah ood sheegay maba ka warhay kan wuu soo qaaday warkiiba sidiisii ah oon sarrafneen ayuu kii kale u geyni hebel saasuu ku lahaa saasuu ku lahaa maxasaa u yeeshay wahaakada fitnadiiba kor uu sii qaaday ka isaga waxaa weeyaan muqafal muqafaliintana ayagona ay soo gelayaan arrintayda kuwa muqafaliinta qofka muslixa ah la rabaa inuu noqdo kayisun fatin qof aad u dhog badan wixii qofkan la gaarsiini karana garanan kara kan wii la gaarsiin kara garan kara oo mxuu aha dhaawacii labada qof dhexdooda maray inaadan adiga mxuu aha baangad qof laba qof oo sakiin isku dhaawacday haddii aad u tagtood baangad kawar ku dhufato mxuu aha kii dhaawac ahaa waa mushkilad marka waa muqafalka kan la yaraa weyan khatar waa kaasaga nacam xadiid kun shan boqol qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi hammaazin waa mid xambadana ah mashaa'in socod badana ah binamiimin dad isku dirdir aad ba ilahay ugu cayay subana watacaala wa qaala tacala wuxuu yidhi maa yalfidu kuma dhawaaqa min qowlin qowl ilaa haddii uu ku dhawaaqa ladey agtiisa waxaa ahaaday eh, eh, raqiibun mid ilaaliyo catiidun qoraal badan weeyaan waan xudayfata waxaa la wari xadiidkun shan boqol iyo lix iyo soddonaad radia allahu tacala anhu qala wuxu uhi xudayfa qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam laa yadkhul jannata jannada allama gala namaamun dad isku dire iyo dadka dadka hadal ku kala qaadaan janna allama gala weyan muttafaqun calayh xadiidkun shan boqol iyo toddoba iyo soddonaad wacan ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal sl mara wuxuu soo maray biqabrin laba qabri ayuu soo maray faqala wuxuu yidhi inahumaa labadan qabri yucadabaan waa la cadaabaya wamaa yucadabaan lamana cadaabo fii kabiirin wax weyn bal bala warka lagu laabaya inahu isaga kabiirun wax weyn weeyaan wax weyn dhanka marka laga fiiriyo waxyaabaha ay ficlahaan u sameeyaan ka ficlahaan wax fudud wa laakiin wax ka ratimay oo waxa weyn weyaan ama axaduhuma midkood miya fakaana wuxuu yamshi mid ku socda binamiimata isku dirdir ayuu socon jiray wa ama alaakhru kan kale miya fa kaana wuxuu laa yastatiru midaan iska nadiifinin oon iska ilaalinin min bowli kaadidiisa muttafaqun caleyh wa hada lafdu ixda riwaayaati albukhaari qaala alculamaa culamada waxay yidhahan macnaa wamaa yucadabaani fii kabiirin ay kabiirin mid weyn fii zacmihim ayaga waxau yidhi ma ay haysanin weeyaan wa qiila waxaa yidhi kabiirun mid uu wen yahay tarkuhu in laga taga calayhima dushooda inay dad iskudir iska dhaafaan ama kaadada ay iska ilaaliyaan ma wax dhib badana xadii badan maahan wax aad u fudud weeyaan xadiidka kun shan boqol iyo sideedii soddonaad waa ibn mascuud waxaa lgu radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu alay waslam qaala wuxuu yidhi alaa unabikum idiin shaga malcadhu calaa wasni alwajhi nacam malcadhu cadhu wuxuu yimi idiin sheega cadhu wuxuu yahay ma idiin sheega hiya iyada annamiimiyatu waa dad isku dirdir oo warka dadka loo kala qaado weeyaan alqaalatu kala geynaysa oo kala tuuraysa oo kala muxuu ahay goynaysa bayna الnaas dadka dhexdeeda oo cadaawadda dhigaysa way rawahu muslim alcadhu bifatxi alcayni caynta oo la kordhaba almuhmala ee dhibiclaanta ah waiskaani daadi daadka oo la reebo almucjamati ee la dhibceeyey wabilhaai ha loo akhriya calaa wasni اlwajhi weeyaan cadhu alwajhu oo kale nacam waruwiya waa la wariyey alcidatu waa la wariyey bikasri cayni caynta oo la hoos dhaba iyo wafatxi daadi daadka oo la kordhaba almucjamati ee dhibicdala calaa wasni alcida wahiya iyada alkadibu waa been iwalbuhtaanu been abuurka weyaan wa cala riwaayat اluulaa riwaayad hore alcadhuna masdarun weyaan yuqaalu waxaa la cadhahu cadhan ay ramaahu wuxuu ku turay bilcadhi ayuu ku turay weyaan baab nahyi iska reebid laiska reeb ayuu u baab yahay can naqli اkalaami hadalka in la raro dadka hadalkooda in la naqliyo oo la gudbiyo reebid liska reebo iyo wa kalaami nnaasi baabunahyi reebid liska reebo u baab yahay can naqli lxadiidi hadalka oo la guuriyo oo la qaado iyo wa kalaami nnaas dadka hadalkooda oo la qaado ilaa wulaati almri dadka madaxda muslimiintu ah in loo qaado idaa lam tadcu haddii ay u yeedhin ilayhi isaga xaajatun dan adag ka khawfi mafsadatin fasaad baqitaan laga baqaa iyo wanaxwi wax lamid weyaan dadka waxay ku sheekaysanaan iyo waxyaaba ay sheegayaan iyo inta la qaado dadka madaxda loo geeyo inay muxuu aha liska reebay oy bannaaneen ayuu imaamku baabaystay laakiin haddii ay dadkii waxaay sheegayaan wax mafsado ay ka dhalanayso oo amnigii iyo muxuu ahaa wanaaggii iyo maslaxadii caamka ahayd wax allayna ay yihiin marka iyada waa wax bannaan marka iyada waa wax bannaan weeyaan nacam idaa lam tadcu ilayhi xaajatun dan hadii aynan u yeerin oy keensanin ka awfi mafsadatin fasaadka baqitaan laga baqi oo naxwiha laakiin dadka muslimiinta warkay ku sheekaysanaan madaxdii u gudbi arrin laogolya maan weyaan wa filbaabi baabka waxaa ku sugan alaxaadiiu axaadiita asaabiqati ee horraysay filbaabi qablahu baabkan baab ka horreeyey xadiid kun shan boqol iyo sagaali soddonaad wa can mascuudi radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi abdullahi bn mascuud qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam laa yuballiqnii yuusan isoo gaarsiinin axadun qof min asxaabi asxaabtayda yuusan iga soo gaarsiinin an axadin axad axad kale shayan shay laa yuballiqnii yuusan isoo gaarsiinin axadun qof min asxaabi oo asxaabtayd ka mid ah can axadin qof kale shayan shay yuusan iga soo gaarsiinin weyaan fa innii aniga uxibu waxaan jecla an akhruja inaan u baxa ileyhim iyaga wa ana anigana saliimu sadri xabadkayga uu mxu ah caafimaad u qabo oo xabadkayga u fiyow yahay iyo qalbigayga ayaan doonaya wey rawahu abu daawuud watirmidi xadiidka xadiid daciifa weyaan baabu dami dilwajhayni labada wajhi labada wajhi qof kala labujiilaha cayn la caayo iyo wax xumaan laga sheega ayuu u baabya baabkan weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi yastakfiuna munaafiqiinta laga sheekeynaya yastakfiuna wax iska qarinaya min annaas dadka iska qarinayaan walaa yastakfuuna iskamana qarinaya min allahi alla weyne wahuwa alla weyne macahum uu macooda yahay bicilmihi dabcan id waqti yubayituuna ay barisiinayaan oo shirqolayaan maa laa yardaa wuxuus raali ka ahin min alqowli qowla wakaana allah alla wuxuu ahday bima yacmaluun waxay samaynayaan muxiitan mid kooba ayuu ahaada weyaan xadii kun shan boqol iyo afar iyo kontonaad xadiidka kun shan boqol iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu abi hureyre waxaa la wari qala wuxuu yidhi abu hureyra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam tajiduuna waxaad helaysaan annaasa dadka macaadina inay asalyaal yihiin asal asal iyo meel muxuu nin walba uu ka soo jooda inay kale yihiin weyaan khiyaaruhum kan ugu akhyaarsan filjaahiliyati wakhtiga gaalnimada ayaa khiyaaruhum ugu akhyaarsan filislaami islaamnimada idaa faquhuu markay diinta fahmaan weyaan watajiduuna waad helaysaa khiyaaran nas dadka kuwan kuwa u khiyaarsan fii hada hani madaxnimada haniga laga hadla waa madaxnimo weyaan watajiduuna waad helaysaan khiyaara dadka kuwa akhyaarsan fii hada hani madaxnimada ashadahum kuwa ugu diran lahu isaga karaahiyatan macitaan ay nacaan dadka madaxnimada war iga daayo ma awooda war ma qaban karo maka waan hadlaynaya dadka ayaga ayaa ugu akhyaarsan weyaan watajiduuna waad helaysaan shara annaas dadka kuwa uu badan dal wajhayni labada weji dadka u saaxiibka weyaan ama ninka labada weji u saaxiibka weyaan laba wajhilah kan somalida ay yihahdaan weyaan alladii kaasoo yatii u taga haaulaai kuwaan biwajhin kuwaan weji ula tagaya wa haaulaai kuwaana biwajhin weji ula tagaya weyaan muttafaqun caley kuwaan marka ula jooga wuu muxuu ahaa kuwan kale xamanaya inkaar qabooyinkan kale weyaan saas weyaan waaas weyaan waxaasay hadlayeen kuwaasuu kaga daatanaya uu ka shaacabi uu ka tegay kuwii uu tegaya markaasuu kuwan ayana ceebahoodii ayuu saa naqlinaya qofka asagaa dalwajayn waa dadkan ugu sharka badan oo ugu liidan oo ugu khasiisan midda kale maba beryahan weliba hadda dalwajayn qofka noqdo inkaar baa ku dhacaysaba intaan la gaarhin bannaanku imaanaya maxaa yeelay ilahay wuxuu ku cuqubadayn doonaa telefoonka baa laag dhigi doonaa telefoonka baa laag dhigi telefonka qof walba iska haysta waad aragteen ad baryahan wax qof u oh, qarsoon maba jiraanba waa laga dhigo ayar muxuu qofun waxdirsan la iska dhigi waa laga duubi warkiioo sidiisa ayaa eh, waxaa dhici doonta in gruub kale <laughs> amaba facebook la soo dhigaba oo halis marka haddii xataa muraaqabadii rabbi qofka ay wax ka tari weyda muraaqabadan kale u taaganba naam xadiidka eh, kun an boqol iyo ko iyo fartanaad an muxamedin waxaa la wari ibni zaydin ana naasan dad baa qaalu waxay lijaddihi awowgiis cabdilaahi ibni cumar waxay ku yidhahdeen radi allahu tacala canhuma ina anaga nadkhulu waxaan u galnaa calaa salaatiinina dadkanaga madaxda aan u galnaa fa naquulu waxaan u dhahnaa lahum ayaga bikhilaafi maa shay mid khilaafsan natakalamu aan ku hadalna idaa kharajna markii aan ka baxna min cindihim agtooda aan ku hadalna weyaan qaala wuxuu yidhi abdullahi bn cumar kunaa waxaan ahaynay saxaabada nabiga haddii aan nahay nacudu kuwa tiriya dalika haada arrinka asaga ah, nifaaqan munaafiqnimo kuwa ku tiriyaan ahaynay calى cahdi rasul lah sal slm rasulka al waqtigiisa arrinta iyada munaafiqiinimo ayaan mxua ku tirin jirnay rawah buhaari waa khatar xadiidka amaba baabu taxriim اlkadibi beenta xaaraamnimada ayuu baab yahay weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi walaa takfu ha ku dhawaaqin maa laysa maa shay laysa uusan ku sugnaanin laka aday bihi isaga cilman aqoon wa qaala tacala wuxuu yidhi maa yalfadu kuma dhawaaqa min qowlin qowl ilaa hadduu ku dhawaaqa ladayh agtiisa waxaa aada raqiibun mid ilaaliya catiidun qoraal badan weeyaan oo qoro weeyaan xadiidku shan boqol iyo laba iyo afartanaad an mascuud xaal radi allahu tacala canhu qal wuxu abdillah bn mascuud qala rasul rasulka wuxu yihi sal l slem ina sidqa runta yahdii qofka waxay ku hanuunisaa ila albiri samafal bay ku hanuunisaa wa ina albira samafalkan yahdii qofka waxay ku hanuunisaa ila aljannati janna wa ina rajula qofka la yasduqu uu run sheega xataa yuktaba ilaa lagaga qoro cinda allah laweyne agtiisa sidiiqan run badane wa ina alkadiba beentan yahdii qofka waxay ku hanuunisaa ila alfujuuri faajirnimo iyo xumaan bay ku hanuunisaa wa ina alfujuura faajirnimadana yahdii qof waxay ku hanuunisaa ila naari naar wa ina rajula qofka ama ninka layakdibu been sheega xataa yugtaba ilaa lagaga qoro cind allahi alla weyne agtiis kadaaban beenaala muttafaqun caleyh xadiidkun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad can cabdillahi bni camr bn caas radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal slm qaala wuxuu yidhi arbacun afar man kuna qofka ahaata fiihi isaga oo laga helo kaana wuxuu ahaada munaafiqan munaafiq khaalisan ee weliba barax tiran weeyaan waman kaanad qofkii ay ahaato fiihi isaga khaslatun hal sifo oo minhuna afartaa ka mid ah kaanat fiihi gudihiis waxaa ahaata khaslatun صiفo oo min nifaaqin munaafiqnima xataa yadaca ilaa uu ka taga weyaan tan koobaad idaa tumin haddii la aamina khaana wuu khiyaamaa wa idaa xadaa markuu sheekeeyana kadaba been buu sheegaa waidaa cahda qofku markuu la balamana qadara wuu ballanuriyaa ballanburiyaa weyaan waidaa khasama hadduu doodana oo qof inay doodaan ay noqotana faajirnimo wax walbu iska sheegi xaq i baail iyo run iyo been kalama reebay muttafaqun caleyh waqad sabaqa wuu soo hormaray bayaanuhu caddayntiisa fii abi hurayrata binaxwihi midkan mid lamid weyn fii baabi alwafaai bilcahdi ballanta in la oofiye ayuu nooga soo hormar weyaan xadii kun shan boqol iyo afar iyo fartanaad can ibni cabas waxaa radi allahu tacala anhuma can nabi wuxuu ka wary sal slam qaal nabigan wuxuu man taxallama qofkii istusiyo oo isku dhadhabsiiyo bixulmin ruya lam yarahu uusan arkin oo yidhahdo waxaas baan arkay isagoon ku riyoonin kullifa waxaa lagu mashaqeeya oo lagu laazimiyaa an yacqida inuu isku xiro bayna shaciiratayn laba qamadi laba qamadi ayaa loo qamadi iyo qamadi ayaa loo dhiibay in isku xiraa lagu mashaqayn doonaa subxaana walan yafcala mana awoodi karo arrinta laba qamidee isku xiri karo waman istamaca qofka dhegaysto ilaa xadiidi qowmin dad hadalkood wahum ayagana lahu isaga dhegaysigiisa kaarihuna ay nacayaan oy ogoleen qofkii dhegaysto suba waxaa lagu shubi doonaa qiyaama fii udunayhi labadiisa dhagood waxaa lagu shubi doonaa alaanuku macdan la dhalaaliyey ayaa lagu shabaa weyaan yowma alqiyamati maalinta qiyaama waman sawara qofkii sawara suuratan sawar cudiba waa la cadaaba wakullifa waxaa lagu mashaqeeya oo lagu kalifaa lagu laazimaya an yanfukha inuu ku afuufo fiiha gudaheeda alruuxa naf uu ku afuufo walaysa ma ahayn binaafiqi mid afuuro bukhaari xadiidkan kan qaybta u dambaysa waa meesha ugu khatarsanada sawirka weliba wuxuu noqday hadda beryahan masaa'ib marka waanan ka soo hadalnay nooca uu yahay laakiin qofku waxaa u badbaado taxallama ay qaala yidhaahdo annahu isaga xalama wuxuu ku riyooday fii nowmi hurdadiisa oo wara'a wuu arkay kada wa kada ayuu arkoy wahuwa isagana kaadibun beenaal uu yahay qolyaha mareera ma taqaanaan oo marka muxuu ahaa yidhahdaan wax fulaan ayaa muxuu aha khabar ayaa hebel u arkay kadibna mararka qaar beenay sheegayaan inuu ku riyoodo u yimaada ku riyoodo laakiin mararka warka asaga ka toobakeen yidhahdeen been abuuri jirnay aiiah kuwa ayaga way ku jirayaan ayagana kama baxayaan weyaan weliba waa muxuu ahaa xoolihii ay cunayaanna kusii dar dadka ay kharibayeen oo xoolahoodii baatilka in lagu cuna iyo bidcada ay kusii dhacayaan kusii dar iyo wax badan baa marka isu fuula ayaga qofka caadi wa kusii daran yihin walaanuku bilmaddi mad oo la sameeya iyo wadami nuuni nuunta oo muxuu ahaa la goda wa takhfiif ilkaafi kaafta oo la fuday aanuku la yidhaahdo wa takhfiif ilkaaf wa huwa arasaasu wa arasaas almudaab ee la dhalaali weeyaan waa macdan la dhalaaliyey naam xadiidku shan boqol iyo shan iyo afartanaad waa ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anuma qawla xr abdullahi bn cumar qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sal lla slam afra alfira been abuur kan ugu been abuurka badan an yuriya inuu tusiya weyaan alrajulu ninka caynayhi labadiisa indhood maa lam taraya waxayna arkin rawahu lbukhaariy wamacnaahu yaquulu uu yidhahda ra'aytu waxaan arkay fii ma lam yara wuxuusan arkin qof inuu yihahdo waxaasaan arkin isagoona arkin taasaa ugu khatarsan weeyaan taasaa ugu khatarsan wa halis naam xadiis dheer ayaan gelaynaa oo laba safxa iyo bar dhaafa weyaan naam xadiid kun shan boqol iyo lix afartanaad wacan samarat waxaa laga waraya ibnu jundubi radi allahu tacala canhu xadiidkan mujmalkiis iyo khulaasadiisa waxaa weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu arki jiray mxuu markii salaad subax la tukada wuxuu dhihi jiray xal yaa ruya arkay kadibna saxaabadii markii nin walba wuxuu arkay ayuu sheegi jiray nabigana wuu u fasiri jiray khayran ayuuna dhihi jiray calayhi salat slam marka subax subaxyada ka ayuu saxaabada weydiiyey kadibna cid hadashay la waayey wuxuu yidhi anigaa ruuya arka xali ruuyadaas marka waxaa weyaan laba maraga u yimaadeen waa la kaxeeyey dad cadaaba ahlu ribadii dadkii beenta sheegaayey dadkii waxaa weyaan zinada ku dhacayey ahlu jannadii qayb ka mid ah awlaad mxuu ahaa aladiina maatuu cala fitra ilmihii fitrada ku dhintay nebi aadam jannatu cadnin manziladii uu nabiga tagi doona calayi slat slam xadiidkan howlahaasoo dhan ayuu uu keeni doono ka qofka beenaalaha in inta la seexiyo kadibna waxaa weyaan birkawaan loo qaato halkaas daanka laga geliyo ilaa ay ka tagto mxua dhegto oo sanka laga geliya ilaa dhegta ay ka tagta sidaas lagu cadaabi doono dhan saas muxua lagu wadi doono ayaa marka maxalushaahidka u yahay weyaan inta kale laakiin waa ziyaadatu khayr laakiin maxalushaahidka xadiidka halka ayada weyaan waana xadiid aad u dheer oona qiimo badan xadiid kun shan boqol iyo lix iyo afartanaad an samurata ibni jundubin waxa lg radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi samura kaana wuxuu ahay rasul rasulka al sala allah alay slam mima yughiru mid aad u badiya an yaquula inuu yidhaahdo liasxaabi asxaabtiisa hal ra'aa miyuu arkay axadun qof oo minkum adinka idinka mid a ah, min ru'yan ruya miyuu arkay fayaqusu calayhi markaasuu nabiga u sheegi jiray man shaa allah qofka allo uu la doono an yaqusa inuu warka sheego weyaan wainahu nabiga calayhi salatu salaam qaala wuxuu yidhi lanaa anaga hadaatin aroor wuxuunugu yidhi maalin aroorada ka mid a ah, wuxuunugu yidhi inahu shaniya ataanii waxaa ii yimid alleylata xali aatiyaani laba yimaad ayaa ii yimid weeyaan wainahuma ayagana qaala ley waxay ina keen wa wainii aniga inalaqtu waan raacay macahuma ayaga ayaan la baxay weeyaan waina anaga oo isla jirna saddexdanagii ataynaa waxaan u nimid calaa rajulin ninbaa u nimid mudajicin jiifo da waaba iyadoo aakharu mid kalena qaaimun taagan yahay calayhi dushiisa uu la taagan yahay nin baa jiifa uu taagan yahay bisakhratin jibaal dhagax aad weyn ayuu saa ula taagan yahay weyaan faidaa huwa waabay isagoo yahwi la hoobana oo muxuu la degaa bisakhrati jibaalkii ama dhagaxii la degaa e lirasihi madaxiisuu kula degaa weyaan gusi daynaya madaxii fayalaqu burburinaya uu dakhrayaa ra'sahu madaxiisa fayatadahdahu markaasaa waxaa giraangiraya alxajaru dhagaxi haahuna saasuu u giraangiraya weyaan markuu ku dhufta ayuu dhagaxi giraangiraya xagguu sii aadaya weyaan fayatbacu markaasuu qofkii taagnaa uu raacaya alxajara dhagax iyuu raaci fayahuduhu markaasuu dhagax soo qaadanaya mar labaad falaa yarjicu sooma laabto ilayhi qofka jiif uma laabta xataa yasixa ilaa uu ka fiyoobaada rasuhu madaxiisa ilaa uu ka fiyoobaada kamaa kaana siduu dhagax ku maqan yahay ayuu madaxiisii samaanaya subxaan uma yacuudu calayhi markaasuu kusoo laabanaya fayafcalu bihi wuu ku falayaa mila maa facala siduu falay almarata ulaa marka hore qaala wuxuu yidhi raawigii qaala nabigu wuxuu yidhi alai sl slam cafwan qultu waxaan idhi lahuma labadii marg waxaan ku idhi subxaana allah ilaahay baa nasahan maa haadaani war labadaan ninkan inkaarta ay ku dhacday oo madaxa laga burburina iyo kan dultaaganoo dhagaxa muxuu ah la dhaca muxuu yahay labadan maxay ahaayeen qaala waxay yidhahdeen lii fanalaqnaa waan tagnay faataynaa waxaan u nimid calaa rajuli oo mustalqin ujiifa calaa qafahu qorqor ujiifa saasuu ujiifa qor qorta ayuu mxuu ahaa ayuu muxuu aha dhulka dhigtay saasuu u jiifaa weeyaan wa idaa isaga aakharu mid kale qaa'imun uu yahay caleyhi dushiisu taagan yahay bikaluubin birkawaan ayuu la dul taagan yahay oo min xadiidin bir samaysan wa idaa huwa waaba isagoo ya'ti u oo u imaana axada shiqay wejhi labada dhinac mid ka ayuu imaanaya fayusharshiru markaasu ku jeexaya uu ku dilaacinaya shidqahu mxuu ahaa daankiisa ayuu ku dilaacinaya man khirahu iyo sandulkiisa ayuu ku dilaacinaya ilaa qafahu qoorta la gaara afku saa uu gelinaya halkaasuu geynaya sankuu ka gelinaya ilaa halkaasuu geynaya weyaan ciyaada bilah acuudu billah iyo wacaynahu isha ayuu ka gelinaya mar labaad markaasuu alkaas gaarsiinaya ilaa qafahu qortiis laga gaara uma intaa kadibna yataxawalu wuxuu u wareegaya ila aljaanib alaakhar dhinac kale uu wareegaya weyaan fayafcalu bihi uu ku falaya mila maa facala siduu yeelay biljaanibi alawal dhinaci hore famaa yafruqu kama baxa min dalika aljaanibi dhinac asaga ah oo labaad kama baxa xataa yasixa ilaa uu ka fiyoobaada dalika aljaanibu dhinacii kale kamaa kaana siduu ahaa intuu kan ku maqan yahay dhinaca bidaxda ahaa tusaale ahaan kii midigta ayaa sii fiyoobaani subxaan allah xata yasax ilaa uu ka fiyoobaado dalika aljaanib dhinac asaga ahaa kamaa kaana siduu ahaa uma intaa kadib yacuudu calayhi wuu ku soo laabanaya fayafcalu wuu falaya mila maa facala siduu falay fi lmarati alula marka hore qaala wuxuu yidhi nabiga ala sl qultu waxaan idhi subxaana allah ilahay baan nazaan ma haadaani labadaanna maxay ahaayeen isku imtixaaman qaala waxay yidhahdeen lii aniga inaliq inaliq inakeen nakeen fadalaga waan tagna faatayna waxaan u nimid calaa mili tanuur foorno oo kale meel ahaan u nimid weeyaan fa axsibu waxaan u malaynaya annahu nabiga qaala inuu yidhi fa idaa fiihi waxaa ku sugan laqatun huwan iyo buuq ayaa ku sugan weyaan wa aswaatan codad ayaa ka dhex dhawaaqayaan faalacnaa waan fiirnay fiihi isaga faidaa fiihi waxaa ku jiro tanuurkii meeshii foornaha ahaa meeshi foornaha u ekayd rijaalun rag iwa nisaaun dumar curaatun qaqaawan ayaa ku sugan faidaa waaba isagoo hum iyaga yatiihim waxaa u imaana lahabun holac ayaa u imaana min asfal hoosuu kaga imaanaya minhum xaggooda faidaa ataahum markuu u yimaado holacii hoos ugu yimaada daaka lahab holac isaga ah dalika lahab daw daw way buuqayaan way dhawaaqayaan way qaylinayaan weyaan qultu waxaan idhi maa haaulaa'i kuwaanna maxaa ahayn inkaartay ku dhacday qaala ley waxay idhahdeen labadii nin inariq inariq inakeen nakeen fandalaqna waan tagna faatayna waxaan u nimid calaa nahrin webi xasibtu waxaan u maray annahu nabiga kaana inuu ahaad yaquulu mid yidhahda axmara ee guduudan mila dami dhiigoo kale ah faidaa fi nahri webiga waxaa ku sugan rajulu nin oo saabixun dabaalana yasbaxu wuu dabaalanaya faidaa waidaa waaba isagoo cala shai nahri webiga dhinaciisa rajulu nin kale uu yahay qad jamaca aruursaday cindahu agtiisa xijaaratun dhagaxya kaiiratun aad u wa idaa dalika saabix waaba isagoo kii muxuu ahay dabaalanay yasbaxu dabaalana maa yasbaxu intuu dabaalana uma yatii wuxuu imaana dalika dalika ninkaasuu imaana alladii kaasoo jamaca aruursaday cindahu agtiisa alxijaara si usoo dabaalna wuxuu imaanaya ninkii dhinaca kala taagnaa oo dhagxaanta haysa ayuu imaanaya weyaan markaasaa fayafqaru markaasuu furaya lahu isaga faahu afkiisusaa u kala taagaya kii dabaalilay afkiisusaa u kala furaya markuu ninku soo dhowaado subxaana allah fa yulqiimuhu markaasuu ku dhex ridaya oo muxuu ahay cunto ahaan afka ugu tuuraya xajara dhagaxoo afka kaga dhufanaya markaasuu afka ugu ridaya dhagaxii weyaan ciyaada bilah fa yanaliqu markaasuu tagaya yasbaxu wuu dabaalanaya meeshii uu noqonaya markuu meeshii taga haddana wuu soo noqonaya uma yarjicu markaasuu soo laabanaya ilayhi kulama rajaca mar alla marka usoo laabta faqara wuu furaya wuu kala taagaya lahu isaga fahaw afkiis u kala taagaya faalqamahu xajaran xajar dhagax buu marka afka ugu ridaya weyaan qultu waxaan ihi lahuma iyaga maa haadaani labadaan isku imtixaamana maxaa ahayn qaala lii waxay yidhahdeen inaliq inaliq inakeen inakeen fandalaqna waan tagnay faataynaa waan u nimid calaa rajulin nin oo kariihi mir'aati araggiisu aad u foolxun yahay araggiisu uu dhib badan yahay weyaan oo wax aad loo naca ah ka akrahi maa shaykan ugu dhib badan amaba looga nace badan yahay anta adiga ra inaad aragtay rajula nin maran xagga arago faidaa huwa waaba isaga cindahu waxaa ahaatay naarun dab oo yaxushuhaa uu hurina wayasca uu soconaa xawlaha dhinaceed uu soconaa weyaan qultu waxaan ihi lahuma iyaga maa haada kana wuxuu yahay wuxuu samaynaa qaala li waxay yidhahdeen indaliq rikeen fandalaqna waan tagnay faataynaa waxaan nimid calaa rawdatin beer muctamatin ee aad iyo aad loo mugdiyeeyey oo muxuu ahaa geedihii ka baxay geedihii ka baxay iyo waxa weyaan quruxdi iyo cagaarkii ayaa mugdi xiga noqda weyaan fiiha waxaa ahaada gudaheeda min kulli nuurin min kulli nawcin ma idin qoran nawcin maxaa idin qoran oo min alrabiici nooc kasta oo muxuu ahaa guga waxyaabaha uu soo saara cagaarka ayaa ku sugan weyaan wa idaa bayna dahray arawda beertii bartamaheeda rajulun baa jooga awiilu ee aad u dheer laa akaadu aanan sigayn araa in arka rasahu madaxiisa duulan agga dherarka fi samai samada xaggeed u dheer weyaan waidaa awaaba isagoo xawlahu xawla rajuli ninka muxuu ahaa agagaarkiisa iyo ku wareegiisana min akari wildaani maa ra'aytuhum qau ilma aan arko xagga badnaanta ay ku wareegsan yihin weyaan ilmo aad u badan ayaa la joogan weyaan naam qultu waxaan idhi maa haada kana muxuu yahay fanalaqna waan tagnay faatayna waa nimid ilaa dawxatin geed ayaa nimid cadiimatin aad u weyn lamana aan arkin dawxatan geed aanaan arkin qatu horaan acdama ka weyn minha xaggeeda walaa axsana ka wanaag badan qaala lii waxay yidhahdeen irqa fuul fiiha iyada fartaqaynaa waan fulnay fiiha ilaa madiinatin magaalo ayaan u fulna muxuu aha aan tagnay mabniyatin laga dhisay bilabanin bilabinin bulkeeti laga dhisay dahabin ee dahaba iyo walabinin bulkeeti fidatin ee fidaa faataynaa waxaa nimid baaba almadiinati magaaladii albaabkeedii fastaftaxnaa furitaan in nagala furo ayaan dalbannay fa futixa lanaa waa noola furay fadakhalnaha waan galnay fatalaqaynaa waxaan la kulanay fatalaqaanaa waxaana la kulmay oo naga hor yimid rijaalun rag baa naga hor yimid shatrun qayb oo min khalqihim abuurkooda ka axsani maa anta raa'in arag aad aragta kan ugu qurux badan weeyaan qayb ayaga ka mid ah wa shatrun qaybna minhum maa anta ra'in oo biniaadan inta ugu xumaan badan ay xumaan badan yihiin qaybta kalena waxaa weyaan intaad biniaadan qurux badan yahay ugu qurux badan yahin weyaan qaybna waa qurux badan tahay qaybna way foolxun tahay waa hal qof subxaan allah nacam qaala waxay lahum ayaga idhabuu wartaga faqacuu ku dhaca fii nahar webigaa ku daata weeyaan faidaa huwa waaba isagoo nahrun webi muctaridun horjeero dhiga weeyaan yajri socda kaana maaahu biyihiisa waaba iyadoo almaxdu caana ay yihiin fi lbayaadi xagga cadaanta fadahabuu way tageen fawaqacuu fiihi ay ku daateen uma rajacuu way soo laabteen ilayna annaga qad dahaba iyadoo uu ka tagay daalika suu xumaanta iyada canhum xaggooda fasaaruu ay ahaadeen fii axsani suuratin suuratan ugu wanaag badan ay noqdeen weeyaan qaala wuxuu yidhi qaala lii waxay yidhahdeen haadihi jannatu cadnin hadda warkii la soo marayey ayaa in loo fasira la bilaabo nabiga calayi slat slam qaala lii waxay yidhahdeen haadihi taniitu jannatu cadnin wa jannatu cadnin jannaatu cadnin mufataxatan lahum alabwaab whaadaaka kaasaytona maniluk waa gurigaada fasamaa wuu kor aaday basari aragayga sucudan kor aaditaan weyaan faidaa waaba iyadoo qarun eh, guri qasri ah qasri oo milu arabaaba albayda ee cad qaala lii waxay yidhahdeen haadaaka kaasaytu maniluk waa gurigaada weyaan qultu lahuma waxaan idhi baaraka allahu fiikuma allah idin barakay fadaraanii iga taga faadkhulahu angala qaala waxay idhahdeen ama alaan hadda miya falaa maya wa anta adigana daakhilu waad geli doontaa qultu waxaan idhi lahuma iyaga fa innii aniga ra'aytu waxaan arkay muddu leyla cajaban waxa lala yaabaan arkay famaa hada aladii ra'aytu waxaan arkay maxay yihiin qaala alla waxay idhahdeen ina anaga sanukhbiruku aan kuu sheegaynaa ama rajulu ninka miya alla waloe hare alladii kaasoo atayta calayhi aad u timid yutlaqu isagoo la burburinaa ra'sahu madaxiisa bilxajari dhagax lagu burburinaa fa inahu asaga arajulu waa nin oo ya'khudu qaata alqur'aana qur-aanka fayarfudhu kadibna diida weyaan una diidaa wayanaamu ka saaxda can salaati salaada almaktubati ee faradka ahayd ayuu ka saaxanaa weyaan saas ayaa madaxiisa lagu wadaa ilaa iqaamada ay ka dhacdo wa ama aladii kii atayta ay u timid calayhi isaga yusharsharo isagoo lagu jeexjeexa shidquhu dhafoorkiisa ama mxuu aha shidquhu wamankharahu iyo sandulkiisa ilaa qafahu qoortiisa ay wacaynahu ishiisa ilaa qafahu qoortiisa fainahu isaga rajul waa nin oo yaqdu kalaha min beytihi gurigiis ka kalaha oo fayakdibu kadibna been sheega alkidbata been sheega weyaan tabluqu gaaraysa alafaaq meel walba ay gaaraysaa dhinac walba ay aadaysaa weyaan jihooyinka ay aadaysaa afaaqda ay aadaysaa internetkan iska ilaaliya kaasaa ugu khatarsan maanta kelima yaraad qofku ridayaa afaaq maahan adduunkan ay wada gaaraysaa wa ama arijaalu oona beenna ah weliba khariban wa alcuraa ee qaqawna aladiina kuwaasoo hum ayaga fii mili binaai tanuur dhismaha tanuurtoo kale ku jiray ama foornaha ku jiray fainahum ayaga azunaat kuwa dhilooyinka ah oo ragga ah iyo wazawaani kuwa zinayso dumarka weyaan waama rajulu ninka aladii kaasoo atayta aad u timid calayhi yasbaxu isagoo muxuu ahaa dabaalna fi nahar webiga wayulqamu kadibna afka loogu rida alxijaarata dhagxaanta fainahu isaga akalu riba ka ribad cunay weyan waama rajulu ninka alkariihi almir'a aragiis uu aadku u xumaa oo mxuu ahaa qofka uu nacay aladii kaasoo cinda naar dabka ag joogay yaxusha isagoo mxu horina oo isca howlaha dhinaceeda socda faina isaga maalikun waa maalik eh, oo khaasinu jahanama jahanama waxaa weeyaan horjoogaheeda ah wa ama arajulu ninka aawiil ee dheera aladii kaasoo fi rawdati beerta ku sugnaa fainahu isaga ibraahimu wayaan calayhi salaam wa ama lwildaan carruurta aladiina kaasoo xowlahu naciis ahaaday fakulu mawlidin mawluudin cunug kasta oo ku dhasha fakul mawludi cunaka soo dhasha weyaan oo maata ku dhinta cala firada ku dhinta weyaan wa fii riwaayati alburqaani wulida cala alfira firada lagu dhalay weyaan qaala bacd almuslimiina waxay yidhahdeen faqaala bacd almuslimiina muslimiinta qaar waxay yidhahen ya rasul ayow wa awlaad almushrikiina mushrikiinta awlaaddoodana bal ka warran faqala rasul wuxu yiri sal slm wa wa ama alqowm qolada aladiina kaasoo kuwaasoo kaanu ahayn shatrun ama qayb ka mid u wanaagsana washarun qaybna oo minhum ayaga ka mid ah aq qabiixun u xuma fa inahum ayaga waa qowmun qolo khalatuu ku dareen camalan camal saalixan wanaagsan iyo waakhara mid muxuu ah kale sayian isku dareen weyaan kuwa iyaga ah waa kuwaas weyaan tajaawaz allahu aluu iska dhaafay canhum xaggooda rawahu lbuhaari wa fii riwaayatin lahu riwaaya oo buhaari u leey ra'aytu xaraka leylata ca u xanaka rajulayn laba nin baan arka atayaan ii yimaadeen fa ahrajaan muxuuah ii bixiyeen ilaa ardin arda muqadasatin la qadisay weyaan uma dakarahu wuu sheegay xadiidka waan soo marnay ayuu sheegay wa qaala wuxuu yidhi nabiga fanalaqnaa waan tagnay ilaa naqbin god ayaan u tagnay oo mila tanuur muxuu ahaa foorna latoo ah aclaahu qaybtiis sare dayiqun waa cariiri wa asfalu qaybtii hoosena waasicun waa waasic yatawaqadu waxaa ka hura taxtahu hoostiisa naaran naar baa ka hurta weyaan faida irtafacat markay naart kor usoo kacda irtafacuu way kor bay usoo kacaan xataa kaaduu ila ay ka sigaan an yakhrujuu inay soo baxaan waidaa hamadat markii ay dantana oy hoos u dhacdana rajacuu fiiha ay ku laabtaan weyaan wa fiiha rijaalun rag baa ku jira wanisaaun haween curaatun qaaqaawan wa fiiha waxaa ku sugnaa riwaayadaas xata ataynaa ilaa aan kaga nimid calaa nahrin webi oo min damin dhiiga walam yashuka musan shakin fiihi rajulnin baa ku sugan qaa'imun taagan calaa wasati nahri webiga mxu bartamihiisa wa calaa shai nahri mxuu ahaa dhinaca webigana ama arafkiisana rajulu ninba ahaade wa bayna yaday hortiis waaad ijaaratun dhagxaan faaqbala rajulu ninka ayaa soo qaabilay aladii kaasoo fi nahri faidaa araada markuu doono an yakhruja inuu baxramaa wuxuu ku tura arajulu nink wuxuu ku tura bixajarin dhagax fiifiyi afkiisu kaga ridaa faradahu wuxuu ku celiya xayu kaana meeshuu ahaaday fajacala wuxuu gudagelay kulamaa jaa markuu yimaday liyahruja inuu soo baxa jacala wuxuu gudagelay yarmi inuu ku tura fiih isaga bixajarin dhagax fayarjicu wuu laabtaa kamaa kaana siduu ahaaday wa fiiha waxaa ku sugnaa riwaayadaas fasacida bi waxay ila fuleen ashajarata geedka ila fuleen faadhalanii waxay geliyeen daaran daar lamana aan arkin qaطu weligey axsana wax ka wanaag badan minha xaggeeda fiiha waxaa ada rijaalan rag shuyuukhun odayaal iyo shabaabun dhallinyaro wa fiiha riwaayada waxaa ku sugnaa aladii kii ra'ayta aad aragtay yushaqu isagoo lajeexa shidquhu muxuu ahaa daankiisa fakadaabun beenaale weeyaan yuxadiu wuu ku sheekaya bilkidba been buu ku sheegaya fatuxmalu canhu waa laga xambaaraa xataa tabluqa ilaa ay ka gaarta alafaaq jihooyinka weeyaan fayusnacu waa lagu samaynaa bihi isaga maa ra'aytu waxaad argta ilaa yowma alqiyamati maalinta qiyama laga gaaro weyaan wa fiiha waxaa ku sugan alladii kii ra'aytu aad argta yushdahu isagoo la dakhra ra'suhu madaxiisa oo la burburinaa farajulun way callamahu allah allow baray qur'aan qur'aanka oo fanaama canhu ka saxd bileyl habeenka walam yacmal bihi aan ku camal falin binahaari maalinta oo yafcalu bihi waa lagu falaa ilaa yowma alqiyamati maalinta qiyama laga gaaro saasaa lagu samaynaa weyaan wadaaru daarta aluulaa ee horaysay allatii taasoo dakhalta aad gashay daaru caamati lmuminiin muminiinta guud ahaantooda iyo caamadooda guud ahaantooda lagala jeeda wayaan daartooda weyaan wa ama haadihi addaar daartan fadaaru shuhada shuhadada daartooda weyaan waana anigana jibriilu ayaan ahay wa hada kana mikaa'ilu weyaan farfac koru qaad ra'saka madaxaada farafactu ra'sii madaxaygaan koru qaaday faidaa fawqi korka waxaa ahaatay mitlu saxaab daruur oo kale qaala waxayna daaka manziluka kaa gurigaada weyaan qultu waxaan idhi dacanii idaafa iga taga adkhulu manzili guriga aan gale qaala waxay idhahdeen inahu baqia waxaa baaqa hadallakaadi cumrun cumrun da iyo sanad ayaa ku sanada ayaa ku harsan lan tastakmilu aadan dhammayshtiranin weli falow istakmaltahu haddii aad dhammaashtirata atayta manzli gurigaada ayaad tagaysa rawahu buhaariy imam bukhari aya xadidka wariyey qowluhu uu yidhi yahlaqu ra'sahu bihaa'i almuhalaa walhayni almucjama ay yashdahu dahra wayashuqu ujeexa weeyaan qowluhu yatadahdahu yatadahdahu ay yatadaxraj uu muxuu ahaa gilgidooma weeyaan uu girangira weeyaan wlkaluubu bifatxi lkaafi kaafta oo la korraba wadami laami almushadada wahuwa macruufu weeyaan waa birkawaanta caadiga hosaa ah qoroofan weyaan fa yusharshiru ay yaqacu weyaan uu mxuu ahaa yuqaicu u jarjara weyaan qowluhu dawdaw wahu bidaadayni mucjamatayni ay saaxu way qaylinan w buuqayan weyaan qowluhu fayafharu huwa bilfaai walghayni almucjama ay yaftaxu qowluhu almar'aatu huwa bifatxi lmiimi ay almandar weyaan aragga qowluhu yaxushuha huwa bifatxi ilyaai wadami alxaa'i almuhmala washiini almucjama an yuuqida uu hurna weyaan qowluhu rawdatun muctamatun huwa bidami almiimi waiskaani alcayni wafatxi attaa'i watashdiid almiim ay waafiyat nabaati nabaadkeeda uu aad u badan yaha awiilatuhu uu mxuu ahaay weliba uu dherya weyaan qowluhu dawxatun waya bifatxi daali waiskaani alwaawi wabilxaa'i almuhmala washajara waa geed alkabiir ee weyn weyaan qowluhu almaxdu huwa bifatxi almiimi waiskaani اlxaa'i almuhmala wabidaadi اlmucjama wahuwa allaban weyaan qowluhu fasamaa basarii aragayga ayaa kor u kacay ay irtafaca wasacuda kor buu aaday weyaan irtafaca kor buu aaday weyan wasucudan bidami aلsaadi wاlcayni ay murtafican kor buu u kacay weyaan wاlrabaabaةu bifatxi الraa'i wabilbaءi almuwaxad almukarara wahiy الsaxaaba waa daruur weeyaan hada wallah aclam wsal اllah wslm abdi rasuuli mustafa